istigaaba lahaa qowl mukhtaraca ah ah oo kii qaa'ilkiisa aan horrayn inuu yahay kuma tirinaya welibana si aada u radiyaya ayuu markaa waxa weeye muqadimada saxiixiisa hadalka taa kuba dheereeyaabo anaa aad buu radiyaa liqaala shardintii markaasuu la yimaadaan tiro badan oo rag dee iyagu isa soo gaadheen waxna kala warinayo uu leeyahay fii khabarin alakhbaar ma hayno iyagoo kulmay aduu bal kuwaas waxa weeyaan waa dee inay waa amsilo badan buu la yimi axaadiista qaarkood uu inkiray oo markaa dee rag waddan iyo gocanta markaa isticmaalay can wax ku kala wariyey in markaa dee la hayo ama dee ay sugnaatayba la kulankooduna xataa kitaabkiisay barhkood kuba sugan yihiinba oo saddex xadiis oo imanka uu nin soo naqliyuu yidhi markaa abi saciid alkhudri iyo sahl ibnu sacadiha meesha soo galaybo aduguba marka waxa weeye inuu dee kaba maqlay abu saciid ba isagoo ku inkira haddana isaga kitaabkiisa saddexduba iyagoo uu leeyahay taabicigaasi xaddatanii isticmaalaha ma samicto ayaa kuba sugan oo dee waxyaalo kollay meel wahamkaba yar dhacay weeye taasi laakiin horta isagu ma shardiyo liqa ma shardiyo laakiin imkaana liqa waa dee meesha wax yaalla haddaanu liqa suurtagalayn isba kuma xambaarayo shardigana aad buu diidaa un taas wa muslimun muslim yashridu wuxuu shardiyayaa tacaasuran tacaasur faqad oo keliya ayuu shardiyayaaba weeye wa bacduhum culimmada bacdigoodna duula saxaabati sharada wuxuu shardiyey duula saxaabatin suxbo dherarkeed buu shardiyey oo wuxuu shardiyey ninkan isagu canta maanta wax ku warinaya iyo kanuu canta kaga soo naqlinayo labadoodu inay muddo dheer dee intay kulmeen ay wada saaxiibeen uu muddo dheer la joogi jiray ayuu shardiyey waa imaam abulmudafar isamcani la yidhaaho horena dee umuurahan waan u soo aragnay ayaa kumu kaaftoomin kulan ay kulmaan uun dee kulanku xataa mar keliya hadduu dhaco culimadaasi way ku kaaftoomayeen kumuu kaaftoomin ee wuxuu isagu shardiyey markaas in uu muddo dee la joogay oo uu la saaxiibay tan mucancankii ciddan uu ka warinayo taas buu shardiya waana shardiga adigu dee tashadud weyne uu kuga sugan yahay ama tadiiq badan leh wa bacduhum bacdigood sharada waxaa shardiyey waa abulmudafar samcaaniye duula saxaabatin suxbo dherarkeed buu shardiyay bayna almucancini waalmucancanu canhu ka markaa ka dhaxaynaysa suxbadaas wa bacduhum bacdigoodna waa imaamkii muqriga ahaa abu camrin idani cuثmaan ibnu saciid bacdigan dambe bacdigoodna sharada wuxuu shardiyaysnaa cirfaanahu aqoontiisa lagu yaqaano kii mucancinka ahaa bilahdi qaadasho can warin can ay caman rawaa canhu ninkan uu maanta wax ka warinayo laakiin can wax kaga soo naqanayo uu waxa weeyaan ka wariyey cantina maanta majruurkeedii waa xadfan yahay dee daruurada ayuunbaa keentay oo can ay caman rawaa canhu kan uu isaga xaggiisa wax ka warinayo weri ama qaadasho wa markaas dee wax ka qaatay oo wax ka wariyay in nin lagu yaqaano uu yahay ayuu shardiyay oo isaguna waa shardi tashadud uu ku sugan yahay oo suxba ay saaxiibeen xataa kuma kaaftoomin la kulan ay kulmeen kuma kaaftoomine ninkan maanta canta wax ku warinaya mucancinkii ninkan uu canta wax kaga warinayo inuu marka horeba lagu yaqaanay inuu wax ka wariyo taas buu shardiyay oo hadduu dee nin can wax kaga wariyo nin kale aanay dee nin macruuf aanu ku ahayn isaga warin wax ka wariya oo halkaa aan aynaan ogeyn dee inuu isagoo dee had iyo goor wax ka wariya aynaan ogeyn cantiisii in kastaba ha kulmeyneedka sidaa laguma xambaarayo weeye ee waa inuu ninkani nin macruuf ku a ah yahay kan uu canta maanta wax kaga warinayo warin wax ka wariyo dee riwaaye uu wax ka wariyo had iyo goortaas badnayd ay ka jirto taa lagu yaqaani markaas baa cantiiti sidaa loo xukumaya hadduu bal waxa weeyaan dee shardigii ay intooda badani kuba tegeen ee ictidaalkuna uu ku sugnaa waa marka labada shardi ee uu inoogu bilaabay weeye ama dee kollay tan muslim adigu waxay leeyihin yar tasaahul baa ku sugan oo irsaal khafiyay in badan ruwaaddu iska isticmaalaan kuwan kalena tadiiq badan iyo tashadud badan baa labadan qowle kale kuba sugan ee waxa weeyaan nun qowlkaa markaa ictidaalku ku sugan yaha madaahiba udhaxaynaya waa qowlka ay markaa qolooyinkii muxaqiqiintana kaba soo naqliyeen inkastaba imaam muslim qowlka aad haw radiyo oo ah in la shardiyo uun cadamu tadliis iyo markaa waxaa thubuut liqaa wey la kulan liqaana ma haddee xadiid kastaba oo cantii ka warinaya in inuu kulmay marka uu la kulmay ay caddaatuu kan ka maqlay macnaa e waqti min alawqaat inuu la kulmay waa inay sugnaato walow mar keliyana ha noqoto marka waxaa lagu xambaarayaa guud ahaan wixii gacan kaga wariyo kolladan in tadliisna lagu aqoon oo mudalisaanu ahayn dee samaacun baa lagu wada xambaarayaa wastucmilaa ijaazatan fi dasaman marka wuxuu uhi sheekhu wastucmilaa waa la isticmaalay cantii iyo annadii ijaazatan fi ijaazatin ijaaza loo isticmaalay fida zamani zamankan oo waqtiyadan dambe ijaaza loo isticmaalay oo cantii bal markay mutaqadimiin ay isticmaalayaan waa kaas inoo soo sheegay bal waxa weeyaan dee waxaa loo isticmaalayo oo ah haddii labadaa shardi laga helana sanadkaa intisaal in loo xukumayo waxaa kaloo dee markaa haddii aan iyadee taasi jirinna iyada inqidaac baa loo xukumaya mutaqadimintay u isticmaaleen weeye maxaa uu leeyahayna haddii laakiin waqtiyadii dambe xafna xajarna shantii boqol ee hijradiiy wixii ka dambeeyaayo ka dhigaa taas waxay u isticmaaleen ijaazo oo mutaakhiriintu cantii waxay u isticmaaleen ijaazo oo macnaa si ijaazada ugu isticmaaleenna waxa weeye haddii matalan uu shaksiba yidhaaho dee imaka xadahanii fulanun can fulan ragga mutaakhiriinta ah isagii waa kan kaba maqlay laakiin can fulan hadduu markaa halkaa dambe isticmaalay sanadka dhexdiisii macnuhu waxa weeyaan waa in markaa siday wax ku kala wariyaan labadan cantu ay udhaxaysaa ijaazo ay tahay ijaazo oo hadda inoo dambayso haddii ala yidhaha ikhbaar dee guud ahaaneed un ah ee akhbaar tafsiilla aan ahayn taas inay tahay bay u isticmaaleen haddii matalan ay yidhaaho matalan xadatanaa fulaanun ana fulaanan qaala kada uu markaa kaa mutaakhirka yidhaha shantii boqol iyo wixii ka dambeeyeyna waxay u isticmaaleen annadaa iyadna ijaazay u isticmaaleen annadaa ama canta haddii isnaadka dhexdiisa dhacaysa ee akhbaranii fulaanun can fulaan ama akhbaranii fulanu ana fulana qaala kada taasoo kale ijaasay iyagu isticmaaleen oo markaa ninkii adigu mutaakhiri shantaa boqolka dabeeye khaasatan weliba culimadii mashriq uu yahay qolanka maqaaribada oqada qaarkeed sidii horena way isticmaaleen be ayaa waxaa iyada la ogaanaya un cantan ama annadan inay tahay ijaazo ee aan meesha samaac jirin oo taas bay isticmaaleen dee ijaazadna itisaal waa markaa dee waa itisaalu baa lagu xambaaraya waa duruqdii taxamulka ayay taasi ka mid ahayd wastucmila waxaa la isticmaalayo ijaazatan aytii cantii iyo annadii aliftani waa labadoodiibay ku wada dhacaysaa tasniyadii cantii iyo annadii ijaazatan fii ijaazatin ijaaze ayaa loo isticmaalay fida zamani zamankan dambe oo waa shantii boqol iyo wixii ka dambeeyey ayaa ijaaze loo isticmaalay weeye taas ijaaza loo isticmaalay bal markaa cantii imika halkan walow dee qaacide caam ahaaneed imika haddana dib inoo siin doona beydka dambe waxa uu noo sheegay dee imika marka la eego mutaqadimiintii cantii dee kolla itisaal baa lagu xambaaraya kolla itisaal la-aan haddaan shuruudda laga helina isticmaalkoodu kaas buu ah ta'khiriinta marka la eego shantii boqol iyo wixii ka dambeeyeyna iyagu khaasatan mashaariqadiiba waxay u isticmaaleen ijaaza ayay iyagu isticmaaleen oo iyadna isticmaalkaas aad ka raggaa dambe hadday isticmaalayaan canta ama ana oy asaaniidooda dhexdooda ku sugan tahay ijaazay u jeedaan waxaa kaloo inu usoo ku soo marray markaa sharaxay zarqaani oo kale cantu inay kolkol timaado iyadoon looga jeedin waxyaalahan imaka aynu hayno oo riwaayo caddaynteed aan looga jeedine macnaa qiso ka warrankeedu in ujeeddadu ay tahay oo macnaa aanay ahayn markaa taa hore mutaqadimiin ay isticmaaleen iyo dad mutaakhiriin midna aanay ahayn waxaa markaa loola yimiba ay tahay uun ama looga jeedaa qiso caddaynteed ama taas ay caddaynteed ay tahay misaalna wuu ina soo siiyey taas aynu ku soo aragnay xaafinu xajar baana arrinta lahaa kolley walow dee aanu markaa u oo waxa weeyaan ah, meeshana talkiisya amsirana la yimi kitaabkiisa nuka soo sheegay culimadii kutubta xadiidka ama markaa adugu xadiid kutub xadiidka un xagga musalaxa inay iyaday arrintaasi muhimtay aanay kaba hadlin oo taas marka waxa weeyaan un matala misaalkaynu soo aragnay wuxua isagoo misxaaq sabiici ka noqonaya ibn abi khaytamana taariikhdiisa ku wariye can abilaxwasi annahu kharaja caleyhi khawaariju faqataluuh wey naa intuu abilaxwas sheegu yihi weliba can abilaxwas ayaa waxaa ka dambeeyey inay khawaarij baa ku soo baxay ama khawaarij inay dileen kol haddii la dilayba isagii u warrami umama warramin oo bacda qatlihii suurtagal maaha inuu u warramaa ee ujeeddadiisu markaa may ahayn waxyaalahan imaka aan hayno macnuhu wuxuu ahaa unba waa can qisati abilaxwas ama can sha'ni abilaxwas iyadoo dee markaa abi isxaaq uu ka warramayo abilaxos ninkaa la odhanayay qisadiisa ama sha'nigiisa ayaa wuxuu sheegay dee khawaarij ay ninkaa dishay oo markaa waxa weeyaan waana dee waxyaalo kolley kutubta amsilo dhowrana uu leeyimi xaafid ibnu xajaro meesha soo noqnoqda oo kuwaasi aan intisaalkan imanka aynu dee sheegay miyo waxyaalahaasna baabkeeda aan ahayn baab oo macnahoodu yahay un dee maxduuf qadara yahay oo dee la qadarayo qiso ama shaniya waxyaalahaasoo ujeeddada laga leeyayna ay tahay in la caddeeyo un qiso ama laga warramo inde markaa tan imika aan ku jirno aan loo jeedin oo markaa can abilaxwas waa can qisati abilaxwas tamkiilatoona u la yimaadaa taasna sarqaniga aan kusoo aragnay abilaxwaskaasna waa nin cawf ibnu malik ibnu nabalata la yidhaaho taabiciya weeye oo markaa waqtigii xajaaj oo ciraaq ka telinayey ay khawarij ay dileen taas baa waana nin diqa ah oo diqaati ruwaad ka mida abihiina ah. suxbaba ay usugeen oo cawf ibnu malik ibnu nabalata waxaana sharaxan dambe dhacay isagoo ka cabiray cawf ibnu malik ibnu nadrat asaxaabiyi ka cabiray kollayna waxay la tahay waa sabqu nadar oo laba tarjamo isku xigtay unbaa dee mid ishiisa ku dhacday ee dee waxay la tahay ishtibaah sidaasi nama jireen ama waxa weeyaan waa taasun baan u malaynaya waayo waxaa isna jira saxaabi la idhaha cawf ibnu malik alashtaci kana waa aldushami oo cawf ibnu malik alashtaci abu xamaad iyo abu cabdiraxmaan iyo adigu kunyooyi dhowran ay usoo naqliyeen xaafidna xajarna ay dhacday kitaabkiisa taqriibu taadiib inuu min muslimati lfatxiya laakiin taasna ay tahi malaa sabqu qalam ama wahm oo dee kitaabkiisa taadiibu taadiibba inuu fatxu maka joogay ayuu markaa sheegaa khaybar iyana markaa mu'to iyana uu kaba qayb galay khaybar iyana uu joogay mu'tana waa ka qayb galay bal dee isagaaba raaciya halka calaamadii qoomkiisa reera shaacmid ahaan inuu sidayba maalintaa fatxu makee cibaarada dhacday un taqriibu taadiib min muslimati fatxi iyadna waa cibaaro kolley aan sawaab ahayn waxaan filaya labada tarjama isku xigaysa kaashif dee markaa taqriib markaa kii hore nadarkiisu ku dhacay une laakiin cawf ibnu malik waa nin taabiciya abulaxwas iljushamiina kunyadiisana loogu yaqaan waana qisaan hore u soo marray markaa umuur markay taas kale ay yimaadaan taqdiir un baa jira can qisati fulan ee markaa ma aha itisaal caddaynteed umuurahan maaha taasna adigu cantu waa waxay u timaado cantuna oo markaa aan labadan uu inoo sheegay ahayn wkul man adraka maa lahu rawaa mutaصil wagayruhu qadcan xawa tan iyadu waa qaacida caam ahaaneed waxay qaacidada caam ahaaneed ay noqonaysaaba hadduu imika dee raawi uu xadiid wariyo ama qaso ama waaqaca uu wariyo haddii waxaan uu warinayo soo gaadhay maalan wuxuu ka warramayaa qaso rasuulka ilaahay hortii kaba dhacday ayuu ka warramaya ama saxaabada bacdigood dhexdood kaba dhacday isagiina waa nin saxaabiya qisadaasna wuu joogay oo dee waqtii uu joogay bay ahayd waxaa loo xukumayaa itisaal inagu yaynaan ogaanin inuu markaa xaadir ahay goobjoog ayaan la ogaanin be taasi haddii u markaa waxa weeyaan waaqacadan aanu ninkani soo gaadhin oo dee hadduu saxaabiyayna mursalu saxaabi baa laga dhigayaa haddii uu taabic yahayna inqidaac ayaa markaa jirayo munqadic buu noqon waa taas waa qisadii dee rasuulka ilaahay ka dhacday ama waqtigiisii dhacday haddii iminka taabici saxaabi wax ka warinayo waxa uu ka odhanaya ina qiso uu soo gaadhay ay tahay wuquuceedii marka adigu soo gaadhay ee itisaal baa loo xukmin haddii aanu soo gaadhinna iyadna itisaal looma xukminayo ee adigu haddii u tiiriyo dee cid kale u joogtay iyada markaa itisaal baa loo xukmin haddaan u tiirinna oo isagu un warinayana dee markaa inqidaac baa jira adugu bal markaa qaacida saas ah ayuu waxa weeye noo sheegaya waxaana markaa kaba soo qad dee awqaadda qaarkeed bayaxantii iyo annadii iyagoo markaa dee tan imaka shaksigu haddaan wixii goobjoogka ayna maanu soo gaadhin qidaac baa markaa lagu xambaaraya hadday cantii amaanadii isticmaalay lakiin hadduu dee wuxuu inuu jooga a soo gaadhay ay tahay inagii inaan ogaaninba inuu joogay e oo markaa goobjoog ahaaye iyada itisaalun baa loo xukumi kol hadduu wixii wuxuu isagu soo gaadhay oo qiso markaa dee waqtigeedii uu joogay ama uu soo gaadhay ay tahay haddii kalena irsaal ama inqidaac unbaa meesha imanaya taas buu inbeydka inoogu sheegaya wuxuu ihi wa kullu man shaksi dhammaantii wa adraka sahaleelay oo soo gaadhay maakii rawaa lahweyn lahdan waxa weeyaan un laabta taqwiya loola yimi wuxuu dee ficilkani waa ficil mafcuul toosuu qaata oo rawaahu rawaa lahu lama yidhaha rawaahu baa la yidhaha haddii matalan mafcuulkii toos buu qaadanaya eh, laakiin dee imaka mafcuulkiisii oo damiir ahaan lahaaba markii uu ka hormaray ayaa dee kale yar dacfi baa yimi oo laamtan xoogeyn lagu xoogeeyaa loola yimi ee waxaa asalku ahaan la un dee wa kullu man adraka maa rawaahu weeye wixii uu wariyey isagu in ninkii soo gaadhayba muttasilun macnaa xadiiduhu muttasilun xadiidkiisu muttasil buu noqonayaa oo koladuu waxa soo gaadhay oo isagu dee qisada ama waaqacadan uu ka warramayo uu soo gaadhay saxaabi hadduu yahayna iyo hadduu dee taabici yahayba itisaalun baa loo xukmin wakayruhu kayrkii oo kaa isagu aan soo gaadhin qisadan ama waaqacadan uu warinayaana xawaa wuu koobay qadcan ay inqiaacan weeye kala go inqiaacuna waa macnihii caam ahaaneed ama markaa mursala lagaba dhigo ama munqadaxa lagaba dhige inqiaac buu koobay kaas oo shaksi alle shaksigiisa waxaanu warinaya dee soo gaadhayna inagu yaynaan ogaanin markaa inuu goobjoog ahaba yaynaan ogaanin be itisaal baa loo loo xukminaya dee kol aduu tadriis khaasatan ka nabad galay haddii dee ciddii taabiciin saxaabadii ka dambaysay haddii uu markaa waxa weeyaan aanu waxaan soo gaadhin oo ama waa saxaabi aan ognahay waaqacadan inay dhacday qabla islaami ama waxa weeyaanba dee qabla dee isagoo aad u yaraaba ay dhacdo waqtigu tamiisba ama waxaan uu markaa ka warrami kara aan gaadhinba taasba ama waa nin taabici oon ognahay dee inaanu waxba soo gaadhin iyada taas adduunya waxaan aanu sooba gaadhinna iyada markaa dee waxaa lagu xambaaraya in meesha inqiaac inuu jiro hadduu dee mursal saxaabi noqday inu xujayeyn hore usoo maray taabiciisa hadduu dee inqiaaci noqdo waatan soo ogaanay xukumkiisa wey intaa wey wa kullu man shaksi dhammaantii waa adraka soo gaadhay weeye maa wixii lahu rawaa uu warinayo oo waxaan uu warinayo isagu soo gaadhay marka mutaصil ay faxadiiثhu mutaصil saas baan odhan haddii de halka hore xadiidka sii qadarna siday bacdigood yeelaan halkana oo la yidhaa wa xadiiu kuli man oo xadiiu kuli man shaksi dhammaantii xadiidkii shaksigaasoo adraka soo gaadhay maa lahu rawaa waxaanu warinayaa mutaصilun mutaصil weeye oo halka xadiidkan qadarna xadhi malo mar damba ina wax qadarna inaan u baahanahay wagayruhu kayrkii oo wagayru man adraka maa rawaahu weeye kan isagu waxan uu warinayo soo gaadho ciddii aan ahayn oo ujeeddadu aanu waxan uu warinayo soo gaadhin kaasna xawaa wuxuu koobay qadcan qadca ayuu koobay weeye oo waxa weeye macnaha inqidaac buu koobay bal markaa taasi kollayna sarqaanigii hadalkan isagoo ibnu cabdilbariya u tiirinayo ama ciraaqiya waynu soo aragnay ee taa weeye macnu waxa weeyaanu markaa anta iyo ama iyo can annada iyo canta iyo qaale iyo umuuraha caynkaasi ee xuruufahaas iyo kelimaadkaasi ictibaar ma laha ee ictibaartu waxay noqonayaan xaggan dee waa imika isa soo gaadhka ama kulanka iyo umuurahaas bay noqonayaan haddii markaa kulan sugnaado ama dee isa soo gaadhkani uu sugnaado wixii tadliisna wixii uu ka nabad galo canti iyo anad iyo wixii uxun baa loogu xambaarayaa itisaal haddii waxa weeyaan aanu dee taas markaa waxa weeyaan aanu jirin dee isa soo gaadhkana wixii laguma xambaarayo inagoon xarafn can iyo anna iyo qaalo iyo wuxuu isticmaalay aynaan eegin itisaal looma xukminayo oo taasun bay noqonaysaa markaa qolooyinka canta iyo annada iyo canta kala farqiyan oo xaggan oo sidan shaarixu soo dhigan iyo axmed oo kale tafriiqadani horta axmed tafriiqo caama maa oo sharaxa kuba sugan oo maaha inuu canta meel kastoo timaadana itisaal ku xukminayo annaguna asal ahaan uu leeyahay disaa laguma xukminayo xataa haddii labada shardiba la helo ee waxa weeyaan suurooyin gaar ahaaneed baa la weydiiyey matalan isagaa waxaa la weydiiyey haddii matalan curwa oo kale qaala curwatu ina caaishata qaalat yaa rasuulallah iyo can curwata can caaishata labadaas maya isku mid baa macnaa curwa hadduu yidhaaho matalan dee curwa ayaa muxuu yidhi ana caaishata qaalat yaa rasuulallah saasuu yidhi iyo an curwata can caaishata annahaa qaalat yaa rasuul alla labadan isku mid ma isku mid baabaa lagu yidhi oo isku mid maaha ayuu yidhi mana noqonayaanoo marka uu curwa yidhi ana caaishata qaalatna inqidaac buu uxukmiyey markan uu can curwata can caaishatana iyadna itisaal buu xukmiyey taasna maaha suuro axmed la gooni noqonayo ee waa suuro guud ahaan ay ku wada tegayaan sababtuna waxa weeyaan dee curwa soomuu gaadhino waktigan ay caaisha hadalkan rasuulka ku tidhi anaa saxaabiha isagii maaha ta labaad markan uu yidhi ana caaishata qaalad kadaana umuu tiirin caaisha ee waa wuxuu isaga ka warramaya ed wixiina soomuu gaadhin marka inqidaac baa taa loo xukminaya ama marka uu yidhaaho can caaishata uu leeyahay dee iyadiibuu u tiiriyey oo iyadiina waa wuxuu soo gaadho la kulmoo wax ka wariyey in badanba ka wariyo iyadiibuu u tiiriyey markaa suuradan itisaal baa loo xukminaya marka canta iyo annaga dafriqadanu axmed ka soo naqlinaya waa dafriqa guud ahaanba ay suuradan ku tirin karaan waayo suuradan annadaas waxa meesha imanaysa sida baydkaba inoo dhigtay ee wixii inaanu u joogin ama aanu qisadan sooba gaadhin kol haddaanu qisadan soo gaadhinay inqidaac baa lagu xukminayaayo markaa wax annada ka dhashay maaha ee wax qaacidadan imanka aan hayno ka imanayo way atadliisu markaasuu casharka inoogu joogsanaya biidni illahi tacaala سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا تدريس الإسناد بأن يروي عن معاصر ما لم يحدثه بأن يأتي بلفظ يوهم اتصالا كعن وأنه ذاك قال التدريس tadriiskii ayuu mabxadkiisii kan yahay waana nowcii afar iyo tobnaad marka dee anwaacdii furuucda ahayd la wada tiriyo walaa aynu soo marray saddex noocoo waaweyn axaadiista inay u kala baaxaan waxyaalaan iyagunbay soo kuwaasunbay hoos imanayaan ama tirmisi waxaa ku sugan saddexi noocii saddexiyo tobnaad ee maqduucii baa adigu tirada u ka ilooban soo tirin markii uu tirinayo saas buu halkan u leeyahay saddexiyo toban markaa tadriiskii ayuu mabxadkiisi kan yahay waxaana yidhaahaan waxaa asalkiisa hore laga soo qaatay un waa lafdiga dalad oo la xarakeeyo ujeeddada xarakada waxay uga jeedaan laamtuna ay fadxisan tahay sida daalku ay u fadxisan tahay waxaana laba yidhaha dulmada ama mugdiga ama waktiyada habeenka akhirkiisa ee iftiinkii maalintii iyo mugdigii habeennimo iyo madowgiisa isku dheehan yahay taas ikhtilaatu dalaami binuur baa la yidhaah waxaana noocan loogu magacaabay dee waa wax qarsoon sida taasbay ashyaada u qariso ayaa kanna wax jira loo qariyey oo arrin jirtoo dee saqadba ama sheekha sifadiisiya waa tan la qarinayo qarsoonnida xaggaas iyo taqdiyada ayaa i wadaagsadeenoo saas baa loogu magacaabay laba qaybood loogu kala baxaa waa tadliisul isnaad iyo tadliisu shuyuukh ama waxyaala qaybo kalena oon arki doonnaayo tadliisul isnaad khaasatan hoos imanaya eebba labadaasu ayuu guud ahaan u kala baxaa marka wuxuu uhi sheekhu isagoo tacriifinaya tadliisulisnaadi isnaadka tadliiskiisu waa nooca hore tadliisulisnaad la ydhaah bi yarwiya inuu wariyo weeye oo suuradiisii bada nootii taswiiriyada ahayd oo macnaa suuradiisu waxa weeyaan ama tacriifkii uu noqonaya bi yarwiya inuu wariyo shaksi uu wariyo can mucaasirin kulla zaman tabay oo isaga la waqti ah oo isa soo gaadheen uu ka wariyo ma wax ama xadiis uu ka wariyo lam yuxadiu lam yuxadis aanu warramin oo mucaasirku damiirka mustatirkee faacilka yuxadisa oo mucaasirkii lam yuxadis aanu kaa mucaasirkii ugu warramin hu isaga oo wax nin adigu mucaasirkiisii isku waqtiyiinoo isa soo gaadheen ayuu wax ka warnayaa laakiin waxaan uu ka odhanayaa wuxuu ka maqlay isaga ma aha oo ugu warramay baan yaatiya macaan yaatiya inuu la yimaado iyo lala qabo isagoo bacnaan la imanaya bilafdin lafdi la imanaya lafdigaasoo yuuhimu moodsiinaya itisaalan xidhiidh oo sanadku inuu xidhiidhsan yaho kani uu kanka oo ka maqlay kumootiinayo dihnigii iyo wahamkii ku ridaya laakiin aan sariix ku ahayn oon ku caddayn wadaalika kacan lafdiga itisaalka mootiinaya ee dihnigii ku ridaya itisaal kacanba weeye wa anna weeye wakadaaka can iyo annadaas kuwaa waxa kuula mid ah oo xagga itisaal iihaamkii ama moodsiintii kuula mid ah laakiin aan sariix ku ahayn tadliiskuna uu ku imanayaaba qaala qaala alifteed waa liladlaaqoone lafdiga qaala isagoo yidhaahaa qaala fulaan ama can fulaan buu idhi ama ana fulaanan qaala kadaa buu idhi ama qaala fulaan buu idhi fulaankana waa nin mucaasirkiisiiya waxaanu markaa u tiirinaya ee uu ka soo naqlinayana wuxuu ka maqlay ma ahaa dee isagiina ina hadduu samicta ma xadasan yidhaah kadib bay noqonaysaa waxaanu ka maqale kadibna waa iskaba dhowraya haddaba taas baa waxaa lagu magacaabaa tadriisulisnaad ama ayay suuradiisu ay tahay bal markaa waxaa laba dambayd adigu ay noqonaysaa ama dee khulaasadooda ama macnahooda uu noqonayaa tadliisku labuu u kala baxaa tadliisulisnaad iyo tadliisulshuyuukh tadliisulisnaad waxaa ku sugan oo ruux la ridayo oo uu markaa sheekhiisii uu ka maqlay xadiidkan uu ka tegayaba uu tuurayo ama tadliisu shuuktaasi kuma sugna marka tadliisulisnaad wuxuu ku tacriifiyey waa iyadoo shaksi ama raawi uu shaksi mucaasilkiisiiya ah. mucaasirku waa ninka isku waktigaa ah inaysa soo gaadheen markaa haddii aan eegno lafdigan dee mucaasirun idlaaqiina haddii uu ninkaa la kulmay iyo haddaanu laba kulminba kol isku waqti ahaayeen ay isa soo gaadheen oo uu waxaanu ka maqanna uu isagii ka soo naqliyo lafdigaa itisaalka uun aan ku dee ku caddayn laakiin ku moodsiinayana uu kaga soo naqliyo waa sidadii aanu sheegin tadliis bay noqonaysaa taas baa markaa lafdigan imaka mucaasirku qaydkaankiisa uu keenaya oo ah haddaan mulaaqaat imaka la shardiin tacriif kale ay noo marka adigu waa shaksigiioo isku isaga la temetemay isku waqtiyiin waxaanu ka maqlin ka wariya oo ka soo naqliya isagoo la imanaya laftii itisaalku mootiin aankuna cabayn saacan iyo anna iyo qaalo iyo dee waxyaalaha la midkaa ee sariixa ku ayn kaas baa tadliis lagu magacaaba bal tacriif labaadna waa kan oo wuxuu uhi qiila waxaa la yidhi bian yarwiya maa lam yasmac minhu walow tacaasuran lam yajmaci wa qiila waxaa la yidhi oo markaa tadliisul isnaadkii iyadoo dee laguma tacriifiyey markaa tadliiskii isnaadku waxa weeye bian yarwiya inuu wariyo oo tadliisku atadliisu ama tadliisul isnaadi bian yarwiya baad noodkii horay la midtay inuu ninku wariyo oo shaksi uu ka wariyo maa wax lam yasmac aanu maqal oo isa minhu isaga aanu ka maqal oo waxaanu isaga ka maqal uu ka wariyo walow tacaasuran lam yajmac walow kaana raawi raawigaasi haba ahaado lam yajmac mid aan kulansan tacaasuran sebentan uu la sebantabay shaksigan maanta uu wax ka warinayo tani waa tacriifkii hore ka sii yardee waasacsan balkaa horta intaynaan gaadhin ka hore maka waxa tacriifkiisa uu yahay waa shaksiga mucaasirka ah oo ku mucaasirkiisiaa ka wariyey waxaanu ka maqal isagoo waasidadii ridaya taas bay tadriis yidhaaheen lafdiguu kaga wariyeyna lafdigaa itisaalka aan keenahayn laakiin moodsiinaya uu yahay macnaa itisaal aan sariix ku ahayn habadee laga hala moodabe waxaanay markaa taasi noqonaysaa haddii uu shaksigani shaksigan laba kulmay iyo haddii uu soo gaadhay inu laba kulmin labadaba tadriisaynu noqoto waana siday dee a'imma qaarkood doortaan ay kuba tacriifiyaan a'immo bazaar iyo ibnulqadaan saaxib alwaham walyihaam ay ka mid yihiin iyagu mucaasarada way ka saaraan xagga tadliiska tacriifkiisa oo waxay ku tacriifiyaan shaksiyo ka wariya macnaa shaksi shaksi dee uutuu la kulmayba bal uu wax ka maqlay waxaanu ka maqal markaasu waa inuu la kulmuu sooba gaadho oo axaadiista qaar ba u ka maqlay ayaa waxaanu ka maqal ayuu ka warinayaa lafdiganna waa alfaadan dee itisaalka aan sariixa ku ahayna uu isticmaalayaa kaas baa tadliis lagu magacaaba ama ninku hadduu ninkan soo gaadhay una isku waqti ahaayeen si aanu laba kulmin iyada markaas oo mucaasaro unay jirto taasi irsaalkii khafiga ahaa ayay noqonaysaa noqonaysaaye tadliis ma noqonayso waana siduu xaafi ibnu xajar iyo isagu ictimaadsado ama uu raajax yeelo wuxuu leeyahay markaa waxaa taa ku sugnaanaya tacriifka caynkaasa iyadoo la kala saaro irsaal khafiya waxay ku magacaabaan iyo tadliis wixii lagu magacaabayey oo tadliiskuna dee wuxuu wuxuu ku khaas noqonayaa lakul laba shaksi oo wala wada kulmay oo maanta waxaana kala maqal kala warinaya oo ku kala warinaya alfaadda aan soo marray irsaalkuna waa mucaasaradii oo labadiisa soo gaadhay haddii uu dee midkoodkii kale ka wariyo waxaanu ka maqal alfaadana uu isticmaalayo kol haddii aanay kulmin waxaa lagu magacaabaya irsaal khafiya ee lagu magacaabi maayo tadliiska waa taa uu xaafidnu xajarna ictimaadsay laakiin a'imada hore ayay tacriifkooda uu ahaa oo wuxuu leeyahay dee tafri farqi la kala farqiya mursaal iyo mucaasara ayaa taa ka dhalanaya ama kuwan kale way isku jirayaanba ama iyada suuradan dambe uu imika qiil ahaan inoo soo naqliyey waa shaksigu haddii waxaanu maqlin inuu shaksigii ka wariyo xataa ayaanu sooba gaadhinbe waxaa lagu magacaabaya un tadliis ayaa markaa au qowlkani yahay oo tadliis baa lagu magacaabaya taasna markaa waxay noqonaysaa dee a'immadii iyo guud ahaanba ruwaaddii nintaa ka nabadgelay ba inaanu jirin oo in badan bay waxxersaaliyaan dad aanay soo gaadhin wax ka wariyaan oo markaa taas waa inaanu cidbo ka nabadgelin tadliis baa iyadoo tacriifkan dambe uu noqonaya oo labadii xataa adaanay soo gaadhin haddii wixii uu shaksi shaksi kale ka soo naqlinayo tadliis lagu tacriifiyo marka waa aimadii xataa aan tadliiska lagu sifayn in lagu sifayn karo inay tadliis la iman jireen ee dee waxyaala irsaalin jiray ama dad aan isoo gaadhin wax ka warin jiray adugu qeylkani kolley waa qowl dee iska yar baciida ah, tacriifku waa kan hore inoo dhigtay ama iyadoo mucaasaradii aan lagu qaydin laga adigu mucaasaradii aan la wada lagu qaydo luqayi ama la kulane mucaasaro un guud ahaan aan la odhan qiila waxaa la yidhi baan yarwe inuu wariyo weeye maa lam yasmac shaksigii inuu wariyo shaksi kale ka wariyo maa lam yasmaca waxaanu maqal min aanu isaga ka maqal walow tacaasuran walow kaana raawi raawigi haba ahaado lam yajmac mid aan kulansan tacaasuran halkaa dambe ayaan ka dhigaynaa waxayna sunaya tacaasuranta ilaa bacnaa mucaasaro weeyaan waana dee masderkiia tacaasara macnaa waxa weeyaan mucaasaro iyo lasamantami uu la samantamay kan uu maanta wax ka warinayo yaanu kulansanbar markaa wuxuu yidhi sheekhu wa ay wa min tadliis ilisnaadi waxaa ka mida an yusamiya inuu magacaabo ashaykha sheekhii uu magacaabo faqad keliya oo keliya un oo sheekhii gaar ande unuu magacaabo aanu xadahanii iyo samictu iyo akhbarani taa aanu odhani sheekhu inuu magacaabuu fulaan yidhaaho taas baa qadcon bal waan iska rafcisanaynaa walow dee san imaka tiribisee xarakaysan ay jiran tahay marka waxaanan ka dhigaynaa oon imika khabar mubtadihiisa xadfan yahay kollayna markaa mudaaf baa qadarnaan doona oo qadcun ay wahuwa isaguna qadcun tadriisu qadcin weeyo waxaa agtooda lagu magacaabaa tadriisu qadci baa lagu magacaabaa marka aladaatu adaadi adaaduna waa siiqadii riwaayada ee ama xadahanii ama samictu ama akhbaranii lahayd mutlaqan xaal ay tahay adaadaasi mid la idlaaqay oo ujeeddadu aan mid gooniya lagu qaydin xadahanii ama samictiyo guud ahaanba adaadii iyadoo ay tahay mid la idlaaqay ayaa saqada dhacay weeye macnaa saqadas dhacday wey oo waxa weeyaan waa qayb tacriifkan bay la wada socota marka waxaa ka mida tadliiskan mid lagu magacaabo tadriisulqabci lagu magacaabo oo waxaasuu tacriiftiisu noqonaya waa raawi oo adaadii markaa taxdiidka ama siiqooyinkii riwaayada gooyo oo ka taga sheekha magacowgiisiina ku kaaftooma saasna xadiidkii kusoo naqliya saasna kusoo naqliya daalkay ku misaaliyeenna waxaaba weeye cali bnu khashram nin la odhanaya iyadoo ay ka soo naqliyeen in yidhi sufyaan ibnu cuyeyne imaamkaas baanu ag joognay amaan majliskiisii fadhinay markaas baa wuxuu yidhi azhuriyu anamuu odhan xadaanaa iyo samictu iyo akhbaranii midna ma odhani ee wuxun buu yidhi azhuriyu macnaa sheekii unbuu magacaabay adaadii ama siiqadii riwaayadana waa ka tegey xadiidna wuu ku soo naqliyay ti markaas baa waxaa lagu yidhi xadaakum zuhriyu ma baa idiin warramay oo uu aamusay haddana azuhriyi wuu ku celiyey markaasaa lagu yidhi samictahu min azuhriya xadiidkan zuhri miyaad ka maqashay markaas baa wuxuu idhi laa walaa minman samicahu min azuhriyi anugu zuhri kamaan maqal kii ka maqlayna kamaan maqal xadaanaa cabdurazaaq can macmarin can zuhriya laba nina uu tuurayey markaas waxaan uga jeedin sanadku inuu caali noqdo ee laakiin isaga imaamka laguma yaqaano isagoo axadoo daciifa ama bal waxa weeyaan dacfiyanu dacfigiisu markaa aad ba usii ridnaane inuu maqaalu ku sugan yahay rido lama arag nisiqa ayuunbuu ridaayo araggu magacaabo arag aima isaga amdaashiya ayuunbuu magacaabaa markuu rido marka dambe la weydiiyo ee kolkol sanad caalinimadii iyo sanadku si caali noqdiya waxyaalahaas bu ula yimaadaaba inta nin ka badan isagoo tuurayna waa la arkay saddex haddaba bal marka waxa weeye imaka markii uu soo naqlinayey ee dee tadliiskan imaka ku magacaabeen qadcintu waa goynoo anaa wuxuu ka goynayaa ismigii sheekha ayuu aadaadii riwaayada ama siiqadii riwaayada ka goynaya saasna uu ku soo naqlinaya kaasna bay tadliisulqadci ku magacaabaan misaalkay la yimaadeenna ama ay sheegaane misaalkaa weeye oo markaa kaasu tadliisu qadci laakin waa qaybihii tadliisul isnaadku buu ka mid yahay waayo tadliisul isnaadka sheekhiisiibuu ninku ridayay kana dee waa ku sugan yahay no ama tadliisulqadci ha ah lagu magacaabo ama tadliisul xadfi ha lagu magacaababe ee waxa weeye waa kan waa tadliisul isnaad buu ka mid yahay qaybihiisii misaalkiina kaa wey wa waxaa ka mida tadliisul isnaad an yusamiya inuu magacaabo ashaykha sheekii faqad macnaa sheekii unbuu magacaabayaa wax aadaadii riwaayadana ma raacinayo qadcun ayb huwa isaguna tadriisu qadcin markaa waxaa lagu magacaabaa tadriisu qadci baa la yidhaha waana qaybihii tadriisulisnaadka marka aladaatu halkana mubtada ka dhiganta dambana waan kaga khabrayna aladaatu waa siiqadii riwaayada muطlaqan xaal ay tahay iyadoo la idlaaqayo oo macna mid gooniya aynaan ah ku qaydayno waa siiqooyinkii riwaayada guud ahaane ama alfaadii alfaad uladaa ay ku magacaabi jireen ba ay weeye ee marka dambe ee dee xadiidka la gudanayo uu shaksigu isticmaali jiray ayaa saqada dhacay bihi ba'dana bimacnaa min baan ka dhigaynaa bihi ay min wey isagii ka dhacday oo waxa aadaadii riwaayadii ayaa kaba dhacday oon la raacin ismigii ee waa kan fulanun uu yidhi kaasna tadliiska tadliisulisnaad buu ka mid yahay waxaana lagu magacaaba tadliisulqadci wa minhu caطfun wakada an yadkura xadaanaa wafasluhu lisma dara wa minhu ay min tadliis lisnaadi tadliisulisnaad waxaa ka mid ah caطfun ay tadliisu caطfin dheh mudaaf iska qadaro mid lagu magacaabo tadliisu caطf waa cadaf tadliiskii oo waa laba ismi oo la israaciyo la isku cadfay tadriis ka imanayao ka dhalanaya cadafkan iyo israacintanna ka dhalanaya ayaa ka mid a ah. oo cadfiga ay tadriisu cadfin ba bisnaad ka a ah. taas oo tadriisu cadfi waxay noqonaysaa matalan laba sheekh oo sheekhadiisiiba ka mid ah ayuu israacinaya isku cadfaya labadaa sheekhna xadiid ama sheekh bay wax ka wada maqleen sheekhoodiina markaa uu sheegayaa haddaba labadaa sheekhe uu maanta isku cadfay isaga sheekhyadiisii ka mid ahaa ee iyaguna sheekh keliya wax ka wada maqlay ama uu wax kaga wada warinayo mid ahaan xadiidkii uu ka maqlay midna kamuu maqal kii uu ka maqlay buu horraysiinayaa kii aanu ka maqalna uu ku cadfayaa markaas isagoo daynay si aanay beeni u iman kolley waqtigaasna iska qadaranaya waxyaalo kaloo niyoonayo inuu markaa kan hore aanu kan ama kan dambe uu ka gooyo kii hore uu ka soo goosto oo maalan inta halkaa iyadoo tan soo naqliyeenba waxa weeye ay halkan tadliisul cadf in husheym ibnu bashiir imaamkii la odhanayey oo aad tadliis badan lagu yaqaanay ayay asxaabtiisii ama xertiisi yidhaaheen maanta waxaan doonaynaa wax aan tadliis ku sugnaynba inaad noo sheegto ama waxaabay ku heshiiyeen wax uu tadliisiyey inaanay kaba qoran isagana tiibuu dareemay markaas baa wuxuu majlisku u yeedhiyey xadiid kastana wuxuu lahaaba xadaanaa fulan wa fulan sida xadaanaa xusein wa mugiira isagoo dee taydha can ibraahimba taas buu markaa yidhi sanadkii buu kaxeeyey sii buu markaa ku dhameeyey majliska u yeedhinayey iyagiibuu weydiiyu yihi maanta wax tadriisa miyaan la imoomay bay yidhaaheen ee waa kan xadaanaa isticmaalayeen markaas baa wuxuu sheegay wafulaanta dambe o dhan inaanu ka maqal ka hore mooye ka labaad ee sida xadaanaa xusaynun wa mugiira mugiiraha inaanu ka maqal markaasna dee hadalkii haddii isku wada cadfanyay isagaa mid be kadib markaa meesha kuba dhicilaaye waxadaanaa xusein markuu hi kii kale uu ka goosanayo taasunbuu niyoonayay qadca ayuu iska niyoonayo macnuu waxadaa mugiira iyadoona inaadi la socon ayaa waxadaa mugiiratu ayuunbaa arrintii u jeeday ay ahayd iyagina taamay dareensanayn oo dee waa kan xadad awal hore ninka mudeliskii siiqada ma isticmaali jirin xadaanii ama samictu can iyo qaala iyo wax lamidu isticmaali jire wixii tadriis lagu yaqaanayna lamu iman markaa ismiga hore waa caadi ama sheekha hore ee waa sheekhan labaad ee uu ku cadfay oo qaradkiisna markaa ujeedadiisu ahayd waa xadada fulan isaga yaanu odhan xadadanii baa ma xadadanaya xadada fulan ayaa tadliiskiisii uu maanta la yimi waa haddaba kaasna waxay ku magacaabaan tadliis loo cadfiyo ee waa labadan imika sheekhee la ysku cadfayo tadliis ka dhalanaya cadafkan oo waayo ka dambe ee maanta macduufka markaas waxa weeyaan ah ayaan isagu ninkan mudaliskii aanu wax ka maqlin kii uu ka maqlayna waa kan ku cadfay tadliisku halkaasu ka yimi kaasna tadliisu cadfi bay dhahan wa minhu waxaa ka mid ah cadfun ay tadliisu cadfin misaalkay sheegeenna kaas weeye wakadaa saas oo kale waxa ah oo isna tadliisulisnaad qaybihiisii u noqonaya an yadkura inuu sheego aliftu alilaaqa ninkii raawiga ahaa xadaanaa xadaanaa uu sheego wa fasluhu soocitaankiisii uu soocayuu goynayey alisma ismiga uu ka goynaya adaada riwaayaduna daraa uu soo dariyo alismana kole waa masderka mafcuulkiisii weeye walo aniga uu damisan yahay wa fasluu goyntiisii uu goynayey alisma ismiga waa ismigii dee sheekhan uu maanta wax ka soo naqlinaya magaciisa uu ka goynaya adaadii riwaayaduna daraa oo waxyaalaha ay dee wada isticmaaleen dara uu soo dariyey oo markaa kanna waxa weeye waa qayb kaloo dee waxyaalihii ay isticmaaleen isna tadliis musnaad buu ka mid yahy o dhammaanba isqaadun baa ku wada sugan sheekii la waridayo taas baa ku sugan oo nin abaxafs almuqadame ee odhanayee ayaa waxay sheegeen tadliis badan inuu markaa la iman jiray waxaanu isagu isticmaal odhan jiray samictu ama xadaana markaasuu amusi jiray hadalkii markaa hadalka dambuu bilaabayaa qawlkiisa horena wax ku xidhan maadee si isagii markaa waa kan aamusay hadalkiibuu kala saaray kala gooyey waxaanu niyeysanyay kalaam dambuu bilaabaya ka damba inuu yahay markuu intuu samictu ama xadeed baa buu aamusaa marka dambuu hishaam ibnu curwa ayuu canfuraan canfuraan odhanayey marka intuu adaadii riwaayada sheegoo xadeedana sheegay ayuu aamusayaa marka waa musamarkood ibnita sukut baabay ka cabireenbe ayuu marka dambe ismigii dee sheekhu doonayey oo uu la kulmay buu soo qaadanaya ilaa iyo wixii uu doonayay uu ku warinaya iyadoo markaa xadasanadaasi ay noqotay kalaam iska socday sham nu curwana hadal iska bilaabmaya uu uuyuu imanka bilaabanayo ismigii buu ka gooyeyba adaadii riwaayadii hore taasna tadliisu markaa dee waa qaybahan imika tadliis bisnaad bacdigoodna ay kaba cabireen tadriis sukuut laakiin intan oo dhami waa qaybihii tadriisulisnaado waayo dhammaanba waxaa ku wada sugan in shaksigu sheekhiisii inuu riday si uu ku ridayba marka uu sheekhiisii riday inuu dee sheekhiisa sheekhiisii osba ama la mucaasarooday ama uu la kulmay xadiidkii uu ka soo naqliyey cibaarada uu isticmaalay aan dee sariix ku ahayn itisaal aan ku ahayn oo xataa markaa cadafka uu jiro dee ninkan labaad wax kamuu maqlina waa sidadii uu riday uun kan markan aamusku jirana ninkan wax kamuu maqlin xadatanii adaadii hore ama samictuba kalaam iska mulqaa ama iska socdo iska bure ayay noqotay shaksi uu ka maqlayna meesha waa ka maqayo dhammaanba waa tadriisulisaadinahan taas wey marka wuxu uhi sheeko wa kulluhu waqiila bal jurix faaciluhu walow bimaratin wadax wa kan dhammaantii waa tadriisulisnaad qaybihiisu dhammaantiiba dhammaantii damun ay madmuumun wey waa wax la ceebeeyey weyo cinda akar alculamaa wa kulluhu waa tadriisu isnaad dhammaantii iyo qaybihiisaa dhammaantoodba damun ay madmuumun wey waa ku isagu la ceebeeyo cinda akar alculamaa ilaa shucbe lagala soo naqliyo inu yidhi anigoo sinaysaan kaba jeclay inaan tadriis la imaado isagana laga soo naqliyo inuu yidhi tadriisku waa been walaalkeed taasuu yidhi wa kulluhu damun waqiila waxaa la yidhiba bal jurixa waa la qoomayaa faacilu kii faacilkiisa oo ninkii lagu ogaaday tadliis inuu la yimi wuxuu noqonayaa nintaa daciif ku ah ku qooman oo ku dhaawacan riwaayadiisana lamaba aqbalaya ama marka dambe xadahanii ha yidhaaho ha caddeeyo maqal yaa ama yaanu caddayninbe tadliiska naftiisa ayaa ah sabab jarxi oo raawiga lagu jarxiyo lagu qoomo oo lagu daciifiyo marka waxaa noqonaya raawiga guud ahaanba marduuda riwaayu noqonaya waana sabab asbaabihii lagu daciifi jiray ruwaadda ka mida taasna waa la yidhi walow bimaratin wadax walow wadaxa haba cadaado tadriiskiisaas oo ha ku muuqda weeyo ha daahiro bimaratin mar keliya oo macnaa mar keliya oon waxaa lagu dee arkayba ha noqoto ee dee kollay ninka taas lagu ogaaday waxaa daahirka xaalkiisu yahay inuu had iyo goor waxaan isticmaalo se shaqsigii dee mulaaqaat ay u kulantayba daahirkii xaalkiisa loogu xambaarayey ninkan uu dee kolle daanu tadriiseen waxa uu ka soo noqonayaa samaacun loogu xambaari jiray lahaa daahira baa samaaca ayaa kol haddii maruna ay caddaato inuu tadriis la yimi ayaa lagu tirinayaa daahira xaaligii inuu sanba yahayoo markaa mar keliyaban ha noqoto yaanay wuxuu takarurinbe kol haddii tadriiskii lagu yaqaano dee xukunkiisu taabuu noqonaya marduuda riwaaya ayaa la yidhi taasna waa bal markaa waxa weeye horta aqwaal dhowra ayaa xagga shaksigan mudaliskee tadlis lagu ogaaday waxa xadiidkiisa laga yeelayo culimmada markaa ay ka soo naqliyeen kuwa iyagu waxa weeyeba waa kan imaka horta iyo dee inuu madmuum yahay taa hadal kama taagnaan ee waa xagga ruwaadii oo barhkood ay yidhaaheen raawigii waxaabuu noqonaya marduuda riwaaya tanna waa sabab jarxi ama sabab raawida lagu daciifiyo kol haddii macnaa la leeyahy waa lagu jaraaxaynayaana macnuhu waxa weeye ama sama ha caddeeya ama yaanu caddayn kol kol hadday taasi ku sugnaatay waa nin daciifa oo aslaan riwaayaadkiisii laga tegayo taasna inta badan qowl ay qaateen maaha ama waa qowl dee markaa kollay bacd alculamaa laga soo naqliye laakiin aanay marka la eega camalkii culamaa ulxadiisba ama dee iyo culamaa ulsuliya guudaan camalkoodii kaba dheerba bacdigoodna waabay aqbalaanoo ekol hadduu ninkigu sida kale siqa u yahay si ay maraasiishaba ay jawaamic ama dawaa'if badane ay u aqbali jireen waxyaalihii la irsaaliyey kol hadduu ninku siqa yahay ayay tanna u aqbalaan oo dee irsaal baabkii unbaabay noqonaysaayo waxay leeyihiin kol haddii shamsigii cadaala ay u sugnaatay markaa waa taxsiyan lidani bih ayuunbaaba loo aqbalaya qolooyinkii marasisha aqbali jiray jamaacooyinka mide isagu tadriiskana way aqbalayaan oo ay dee wax markaa irsaal ka badani kumaba sugna weeye walow dawaafki isaga diidi jirtay isaga markaa ama aan aqbali jirin ma isaga aqbali jiray ay halkan aqbalaan marka kan aanay aqbalin waxaana jirta inay bacdigood dee ay kala tafsiilla geliyaan tafsiiladaasna waa dhowr mid baan mataka ku arki doonaa ee waxa weeyaan kuwa dee aan aanu matniga inooga soo dhigano shuruuxda ay dhigaan waxaaba ka mida ah. shaksigu haddii dee marka uu magacaabo ninkii uu riday nin siqa inuu magacaabayo tadriiskiisa waa la aqbalayaa ama cancanaha la yimaado ama yaanu la iman laakiin kol haddii uu dee nin siqa iyo nin aan siqa ahaynba magacaabayo lama aqbalayo taas saa daraaddeed bay yidhaaheen ba ibnu cuyeyne tadriiskiisa waa la aqbalaa waayo markuu magacaabo nin imaamo ayuunbuu magacaabaa haddii dee ciddii uu riday la weydiiyo nin imaamuunbuu magacaabaa waxaana ii dhacay halkan sharaxa tirmisiga isagoo ibnu cabdilbar ka soo naqlinaya aimadii xadiisku inay isku waafaqaan ma itifaaq aimadii xadiisku inay yidhaaheen laa yuqbalu tadliis ibnu cuyayna waxaana weeye laadaa ziyaadaha waayo dee sidaas culamaa alxadiis waxay yidhaaheen maaha ee waxayd laada ayunbaad meesha ku jirine waa in la yidhaaho yuqbalu tadliis ibnu cuyayna liannahu idaa waqafa xaala calaa ibni jurayjin wa macmarin wa nudaraa'ima oo laadan baan jirin imaka meesha dhacday weeye kale wax madbacaan ka dhacay bal taasna waa tafsiil kale bal tafsiil kale oo dee u badayinna waa kan matniga inoogu sugan oo wuxuu yidhi walmurtadaa qowlka laga raali yahay marka la eegay aktaru agarulmuxadisiin ay kuga tegeen iyo dee culammadii usuulka iyo qayb marka aimo kale qabuuluhum waa aqbalkooda kuwa mudalisiinta la aqbalayo oo waxa weeye dee waxaan ka dhigay masel mudaaf limafcuuliye waa kuwii mudalisiinta aqbalkoodii la aqbalayay weeye in saraxuu hadday caddeeyaan bilwasli xidhiidh ay caddeeyaan fal aktaru culimmada intoodii badnayd haadaa kan qowlkan ah markay tasriix ay caddeeyaan wasri in la aqbalayo ayay saxaxuu saxiix yeeleen oo kanna waa tafsiil kale oo in markaa raawi koladii inuu mudallisee ay caddaato waxaa la eegayaa balse uu kolba wax ku wariyey hadduu xadatanii ama samictu yidhaaho oo dee nin dilisu sukuuti ama cadfiya waxaa isticmaalayana anagan kuwa aynu soo marray ee uu caddeeyo adaaddii riwaayada dee arrintani marka horeba kadib may ahaynba ee ihaamunbaa ku sugnaa ihaamkiina waa suulayaaye raawiguna sidiisa kale cadaala hadday ugu sugnaato tanna laguma jaraaxaynaynoo laguma daciifinayne waa la aqbalayaa waana dee sidaa camalkoodu yahayoo ruwaadii mudalisiinta aydee tajriiska lagu yaqaanay waa tan kutubta saxiixa iyo kayrkoodba riwaayaadkooda ay kuga sugan yihiinba haddaba waa la aqbalayaa xadiiste uu raawigii mudaliska ahaa ee ku sugnaaday oo can ama xad qaala ama dakara ama ana iyo waxyaalaha aan iyagu itisaal ku caddayn uu la yimaado markaa xadiidka inaan la aqbalin in layska celinayo weeye taas baa adugu qowlkii murtada u ahaa waana tafsiilka ay shaaficiya aimo kale oo badan laga soo naqriyey waana tafsiilka inta badan aimadu dee ay ku socdaan imaka ay camalkooda u yahayba walmurtadaa qowlka laga raali yahay qabuuluhum nimankaa mudalisiintaa qabalkoodii weeye in saraxuu hadday caddeeyaan bilwasli wasli ay caddeeyaan oo ay markaa xadahanii ama samictu yidhaahaan fal akharu markaa culimmada intoodii badnayd haadaa qowlkan ah marka ay wasli caddeeyaan in la aqbalayo laakiin hadday siiqo iyo abusweeye la yimaadaan aan la aqbalayn ayay saxaxu saxiix yeedheen wma ataana fi صaxiixayni bican faxamluhu calىa hubuutihi qaman wamaa kii ataana inoo yimi fi صaxiixayni bukhaari iyo muslim inoogu yimi isagoo dee min axaadiisi mudallisiin ka mida bican can xaal uu ku sugnaado canna kuba sugan oo macnaa dee siiqadaa canna lagu warinayo maxaadiisii mudallisiintana uu yahay faxamluhu xambaarkiisa la xambaaro calaa hubuutihi waa sugnaanshihiisa uu sugnaado calaa habuuti subuuti samaaci wey maqalkiisa uu markaa dee uu sugnaaday xambaarkiisa lagu xambaaro ayaa qamin ama qaman labaduba luq ahaan way bannaantay minta fadxadeeda iyo kasradeeda ayaa xaqiiqa ama awlo oo mudan weeyo taas baa iyada halkan soo sheegaya dee kitaabkii hore taqriiban waxaan ku soo aragnay rag badan oo mudallisiina ayaa ku sugan bukhaari iyo muslim axaadiistooda kuwa samaac la caddeeyey way ku sugan yihin oo kuwa dee samaacigaa caddaaday axaadiis badan oo raggaasi ay warinayaan oo can uun kuba sugnaatay oo dariiq kale oo marka la eego duruuqda kitaabka ku sugana cani aan samacba aanu ku sugnayn tasriixiina way jiraanba walow raggaasi aanay isku mid ahayna dee ragga markaa maraatib ay kala yeelanayaan oo kuwa iyagu dee tadiiskooda uu yaryahay oo dee naadir uun markaas ula iman jiray tadliisa oo markaa ma bacdigood sifaynta lagu sifaynaya mudajisnimaba irsaal baabkii ay tajawusu ku sugan yahay iyo kuwa badsadayba ay isugu jiraanba haddaba rag badan oo mudalisiina ayaa bukhaariya muslim ku sugan axaadiisoodna ay kuba sugan tahay axaadiis ay cancaneeyeen ama canun ay ku wariyeen dariiq labaad oo kitaabka duruqdii ku timiyana aanay asal ahaan samacba ku sugnayn baa jira marka waxa ay leeyihiin marka la eego labadan kitaab iyadoo aimadu wixii madmuunkooda ahaa ijmaac kula kulantay aqbala aqbalo iyadoo dee markaa macrifadoodu aad iyo aada u badnayd oo duruqdii ay idilaac badan u wada lahaayeen ee ma aha un waxay idilaaca ulahayen waxaan ay soo naqliyeen aanu ahaynba markaa waxay ku xambaaran tahay uun meel kale inuu ku sugnaaday samaaci taas ayay ku xambaaran tahay ee waxay dariiqan u doorteen uun inuu yahay ama dariiqaa samaaci ku sugan yaho shardigooda gaadhsiisnaynba ama dariiqaas oo imika samaac uu ku sugan yaho ka naadirsan kan imika ay soo wariyeen iyagoo og dee samaac meesha inuu jiro taas baa waxa weeyaan ay kuba xambaaran tahayoo waxaa saxiixayn ku sugan kama tawaqufayno ee mudelisa xancanadi ay kuba sugan tahay tan bay ku xambaaran tahay oo dee umuuro taas keenayaana way jiraan oo dee sida jalaalada labada imaam iyo labadooda kitaab madmuunkooda ay ummaddu kula kulantay aqbalba istilaaxoodii badnaa iyo taas asbaaba ay u doorteenna markaa wuu jiraya taas bay adigu yidhaaheenba oo hase yidhaahaan waana aimo badan qowlkood say yidhaaheen si imaam nawowi aimo kale weeye waxaana uu weydiiyey imaamkii subki taqiyudiin baa sheekhiisii misi weydiiyey oo ku yidhi axaadiistan imanka saxiixayn ku sugan ee cancanaysan bee mudallisiinta axaadiistooda ah dhammaanba miyay wada sugnaatoo la wada helay samaaceeda miyaa la wada helay markaasuu wuxuu sheegay imaam kamizi in dee axaadiis badan ama axaadiis kuwa kamida ah, dariiqanu mooye dariiq kaleba aan loo hayn ama cantaas mooyaane wax kaleba aanay ku soo aroorin ee arrintu ay tahay un taxsiina lidanni bishaykhayn ay tahayba maxaana xaafid ibnu xajar isagoo kolley iyo halkan dee kalaam dheer kuba kitaabkiisa nukat kolley kitaab gooniyada mudalisiinta iyo tadriiskaba markaa kuba leh oo kitaabkiis markaa isba madbuuca imaka ayaa ama dabacaad kala duwanba lagu madbuceeyey ayaa wuxuu sheegay axaadiidani horta inaanay isku martabo ahayn ee axaadiida iyo ixtijaaj ula yimaadeen iyo axaadiid ay markaa mutaabaco un ama shaahid ula yimaadeen labadaba inay leedahay in axaadiidta mudallisiintu marka wixii ay ixtijaaj ula yimaadeen waata tan ku xambaaran ama waxyaalihii mutaabaca iyo shaahiday ula yimaadeen de iyagu markaa marka horeba cumdada ma ihni waxa la ictimaadsanayo iyadoo dee samaacaasi meel kaleba uu ku sugnaanin ayaa tasaamuxa ma tasaawul intaa la yska fudaydsadaa ayaa dhacaysaayo markaa tan wuxuu isagu ka xambaaraaba dee wixii ixtijaaj ay ula yimaadeen ama wixii taabica mashaahid ahaa uun ama mutaabaca ama shaahid iyo waxyaalaha ay ula yimaadeen axaadiistii usuusha aanay ahayn iyadoo samaacaasi jiray dariiq kalena aan loo hayn inay musaamaxa ama tasaamux ayay tasaawul kula yimaadaan sidee markaa asal ahaanba wixii mutaabacad iyo shawaahid ee ruwaad aan sidoo kale loo ictimaadsan loogama warin jiray oo ictibaar umusubata taas baa iyadna iskaba dhacaysa oo suu ku idhaaho kitaabkiisa nukatu kuma yidhaaho waxaanu ku qaybiyaa kitaabka walow dee kitaabkiisa kale ee markaa mudalisiintan ku qaybiya dabaqaadka mudalisiinta waxaanu ka dhigaa qolooyinkan saxiixayn ku sugan ee ayuu saddex qaybood buu u saaraa walow dee laba qaybood oo kale marka dambe uu ku kordhiyo tadriista mudalisiinta guud ahaan ku hore waa kuwa iyagu tadriiskooda uu naadir yahay waxa lagu arkayna wax yarba uu yahay bacdigoodna sheegidda lagu sheegayo inay tadriis la yimaadeenba tajawusunyo irsaal baabkiya waxa uu noqonayo oo kuwaasna uu ka dhigo daawusi abi qilaaba iyo jariil ibnu xaajim iyo cabdillahi ibni wahabi iyo markaa fadl ibnu dukayn iyo rag leh oo taasi ee markaa ragga caynkaasa wixii ay xan ku wariyeenna lagama joogsanayo waayo tadliiskooduba waa wax naadir ah bacdigoodna sheegidda lagu sheegayay inay mudalisin yihiin babaan dee majaas in lagu xambaaro mooye aan ahaynba xaqiiqo oo markaa dawaaifu tiriyo kuwaas ay ka mid yihiin iyaga cantood iyo caniyo samictiiyo xadadkoodu oo isku mid kuwana waxa weeyaan waa rag dee tadliis badan ba la yimaadeene aimadu ay u aqbaleen axaadiistoodii guud ahaan ama imaamnimadooda daraaddeed ay u aqbaleen ama tadliiskoodoo yar marka loo eego axaadiistoodoo aad iyo aad u badnayd oo marka dee taa loo eego waxay tadliisiyeenba uu yaraanayo oo marka axaadiistooda badan daraaddeed ama iyagoo ah nin siqa ah mooye cid kale aan ridin marka kuwaasna iyagana cantoodu dhib ma laha waa la iska aqbalayaa raggaasna kollay ragga uu ku soo daray waxaaba ka mid ahaa dee labadii sufyaan iyo rag leh oo waxoogayo uu tiriyey adugu markaa kuwa saddexaad waa baqiyat bnu abilwaliid iyo xabiib bnu abi baqiyat bnu lwaliid iyo xabiib bnu abi haabit iyo rag laho yaani saxiinba ku wada sugnaanin bacdigood ee ayaga tadliiskoodu aad iyo aad u badnaayo oo kuwa markaa aan dee raggana aan la sinayn xagga imaamnimada waxaa kula sinayn ama tandiiskoodao yar marka loo ego fi jambi kar fii jambi ama inaanay dee nis qaawn mooye nin kale rididkin oo kuwaas waa kuwa loo baahanayo deecantoodii in la tatabuco oo la hubsado wixii aan dee iyagu markaa samaaceed aanu caddayn in la hubsado marka ama waxa weeyaan dee qolooyinka lalaba dabaqoo kale oo mudalisinta ay leeyihiinna halkaas ayay tiriyaan o magacyadoodana ay dee kutubta ay u dhigteen saas xaafidna nuqalkiisa dhammaanba waa kusoo wada arooriyaa qayb kamid walow ah kitaabkiisa kale ka dad badan yah ayay sheegaane bal saxiixayn ayaa dadka ku sugan baa qaybaha noqonaya markaa dad siman iyagu naftoodu ma aha wama ataanaa fi صaxiixayni bican faxamluhu calaa hubuutihi qaminun wa sharu adaba tadliiska ugu shar badani atajwiidu tajwiidka weeye wataswiyat macna lagu magacaabo tajwiid weeye wataswiyatu taswiya lagu magacaabo taswiye weeye oo labaduba horta way isku cadfan yihiin waana wax keliya musame keliyay u wada sugnaadeen waa mid tajiid tajwiidna waa la yidhaha taswiyana waa la yidhaha tajliisna way raaciyaan kolkol waanay kaba reebaan tajliiska oo markaa tajwiid iyo taswiya tajwiidna waxay ka dhigantay fiicnayn wax la wanaajiyo taswiyana waa simid wax la simo oo raggoodii hore ama culimada kuwoodii horea tajwiid ku magacaabi jirayoo ninkiibaa wuxuu ridayaa dadkii dacafada ee sanadka ku sugnaa dadki istiqaadkaana waa reebayaa marka waxay noqonaysaa un dee waxii fiicfiicnaaye sanadkii ku sugnaa buu sheegay kii hooseeye ama liitayna waa ka tuurayoo macnaha tajwiid waxay noqonaysaa dakara man fiihi min alajwaad wa taraka aladiyaa weeye kuwii fiicfiicnaana waa sheegay kuwii hooseeye ama dee aan iyagu fiicnayna ama ducafadaana waa ka riday ama tasfiya iyadu waa timid oo dee markaa sanadkiibuu dad lagu kalsoonye ku simaya waxna ka tuuraya oo tasbixna saasay noqonaysaa nooc keliin baa la wada yidhaa wa minhu waxaa ka mida ah, me washaruka ugu shar badanaya tajwiid weeye iyo watasbixtu waana kan tacriifkiisi marka waxa waa isagu isqaadu kayri sheekihi sheekiisii cid aan ahay inuu rido weeye wayusbitu waanu sugayaayo sheekiisa wayarwi waanu warinayaayo canhu kamili can can iyo wax lamiduu kaga soo warinaya taas weeye asaytala markan ku laqbeeyo ama sharaxa kale jadiidkaa isagu imaka kaada kaafka buu ziyaado ka dhigay yusbituna markaa dee imaka sheekh iyo waxyaalahaas ma qadaran markaa waxay cibaaradiisa waa isagu waxa weeyaane isqaadu kayri sheekhi sheekhiisa cid aan ahayn uu rido wayusbitu waanu sugayaayo markaa xaggii riwaayada iyo werintii wax ka soo warinayay mila can can iyo wax lamidoo kaafti ziyaado ka dhigay maadigu kolley waa macnuun kala dheerayn markaa macnuhu waxa weeyaan ninkani nin buu wax ka wariyey sheekhiisa ah sheekhiisaasna nin kale oo waana nin iqaa ah sheekhiisii sheekhiisaa iqadii nin daciifa ayuu wax ka wariyey ninkaa daciifkee sheekhiisa u sheeqaana nin kaloo iqa ayuu wax ka wariyey oo markaa meeshii waxaa sanadkii ku jira laba nin oo mee nin daciifoo laba inoo siqaa u dhaxeeya isaguna ninka daciifkaa ah lamuu kulminba markaa sheekhiisii ma ridaye sheekhiisi sheekhiisii oo daciifuu tuurayaa markaasaa xadiidkii ma waxaanu halkii la imanayaa dee waxyaalaha siiqooyinkan aan itisaalka ku caddaynaya caniyo wax la mid ahaa sayidkiibaa markaa muxuu noqonayaa sheekhiiskii siqada ahaayoo sheekhiisa sheekhiisiisa isla siqada ahaa ku xigoo wax ka wariyabaa meeshii soo baxaya ninkii daciifkaana meeshiibuu ka tuuray taas baa tajwiid lagu magacaabaa waayo intii fiicfiicnayd buu sheegay taswiyana waa la yidhaha waa kan sayidkii ku simay dad wada siqaada ayuu ku simay kaas baa ugu shar badan si ugu shar badan yihina waxa weeye horta dee quruur weyn ama qishi weyn ayaa ku sugan iyo markaa khadaaco weyne way ku sugan tahay ninkan sheekhiisii waxaanu suurtagala nin tadriisba lagu yaqaano inaanu ahayn marka ninkii aan tadriis lagu aqoonna dee cancanadiisa lagama joogsan jirin marka ninkii aan lagu aqoon la arko isagoo nin kaloo siqaa ka warinayo oo can ka warinayo cankiisu maqbuul bay ahayd de marka waxay noqonaysaa ninki aan xaqiiqada eegay inuu xadiidkiisaa ku arkaa inuu xadiidkii saxiix kaba dhigo oo sidaa lagu aqbalo axkaam laga qaato in laga dhigto lagu camal falayo ee waaqicun usan muu ahayn ninkan baana la yimi markaa tadis taswiyada lagu yaqaana ama tajwiidka oo waxaa sameeyey markaa waxaa ugu shar badan oo ugu xun tajwiidka qaybihiisii oo dhan kan tajwiidka lagu magacaabo ama taswiyado sababtuna waa arrintaa khaasatan markaa sheekhiisku tadriis lagu aqoon waxaa ka imanaya ka dhalanaya raggii waxaa samayn jirayna waxaa ka mid ah walow rag kalena ay jiraan baqiyat ibnulwaliid iyo walid ibnu muslim iyo raggaas baa ka mid ahaa washaruhu ka ugu shar badaniyaa tajwiidu wataswiyatu weeye wahuwa isaguna ma dee tacriifkii weeye isqaadu gayri sheekhi sheekhiisa ciddi aan ahayn oo tuuro weeyaan wayusbitu waan u sugayaayo sheekhiisii kamithli can dee isagoo kaga soo warinaya wayarwi kamithli cancan iyo wax lamida oo ah dee siiqooyinkaan itisaalka ku caddayn way wadaaka haddaba kan waa tadliiska imika tadliisu taswiye la yidhaahaa qadcan khilaaf liiba waa go-naan khilaaf haddii dee lamu sameeyana iyo uu qoomayaa dhaawacayaa raawigiisoo ninka waxaa lagu yaqaanaa nin daciif ayuu noqonaya waa lagu daciifinaya weeye kan isaga iyadoon hadalkuyn khilaaf jirin ninka waxa lagu yaqaanay ku sugnaato ee waxaa sameeya qishiga intaa leg la yimaada iyada waa nin daciifu noqonaya riwaayaadkiisi guudaan laga tago wadaaka qadcan yujraxu wey ama waa lagu jaraaxinaya raawigiisa ama wadaaka qadcan yajraxu waduunahu haddaba tadriiskaa imakaan ka soo baxnay tadriisulisnaadi wax adduunkii ahaaday tadriisu shaykhin sheikh tadriiskii oo waa qaybtii labaad tadriiskii tadriisu shiikh weeye marka wuxuu yufsixu uu caddaynayaa sheekhii waa caddaynayaa oo ma ridayo ee uu sheegayaa laakiin biwasfihi sifayntiisa uu ku maxa wasfi wey sifayntiisa uu ku sifeeyaya lala qabo bisifatin sifo laa yucrafu aan lagu garanahayn weeye oo ay laa yucrafu sheikhu bi way wasfi aan lagu garanayn isagoo ku sifaynaya oo sheikhiisii ma tuuraya maantee laakiin sheikhiisii haddii magac lagu yaqaano kunyo aan loo aqoon buu ku sheegayaa